بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انفعna ma علمتna وعلمna ma ينفعna وزدنا علما qال الإمام أبو عبدالله محمد بن اسماعيل بن إبراهيم البخاري رحimه الله تعالى baabu hijraة الmسلم qofka mslimka oo laga haajiro inaysan banaanayn wax banaan inaysan ahayn gaar ahaan markay tahay wax adduunyada iyo ayaga uun dhexdooda uun ahoo aan diin shaqo ku lahayn alla dartii in laysku jeclaado oo alla dartii laisku naco la rabaa alxubu fi اllah walxubu fi اllah min awthaqi cura liimaan iimaanka xarkiisa waxaa ugu weyn oo waxyaalaha ugu muhiimsana waxaa ka mid a ah uu ihtimaamka siiyo ilaahay dartii la isku jeclaado qofkii la nacayana wixii markaasi macaasi iyo munkara iyo xumaana in lagu naco macnaheeduna ma aha in la gaalaynayo oo sida gaalada looga beri noqoni ee xumaantiisaasaa laga beri noqonayaa uu sameynayo ahlu sunnuhu waxay dhahaan qofka muslimka ee faasiqa ah mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi iimaankiisaasna qadarkii uu lahaa ee walahahaa iyo ehelnimadii waa loo waa loo haynayaa wixii fisqi iyo kabiira u la yimaadana waa laga bari noqon waana la muujin in laga xun yahay laakiin in lagu haajiro adduun darteed waa isku dhacnay waan iskhilaafnay reerka anaga isdagaalay siyaasad baan isku haynaa jiraan baa nahay oo dhul baa naga dhexeeya waxaas adduunyada he xudaamkeen macno lahayn ee adduunyada waa wax iska koobane eh. in laisku laisku gooyo ma banaana qala xadathana ismaaعiil qala xadathanii maliku can ibni shihaabi can anas bni maliki radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam nabigu qaala wuxuu yihi laa tabaaqaduu ha isku cadhoonina mubaaqada oo labadii qof hadday isku dhacaan kana waa cadhoon kana waa cadhoonaya macnaheeduna waxaa weeyaan gadabka waxbaa keena asbaabta bukdiga iyo cadhada iska ilaaliya wey marka horeba hagelina fuduusha iyo isku xadgudubka iyo wax isyeelidda iska ilaaliya markaa horeba walaalkaa xuquuqdiisa iska dhowr sayna caro u imaanin walaa taxaasaduu ha isxasdina oo xasadkuna waa tamani zawaal nicmat alghayr qof kale nicmo ilaahay siiyey inaad tamanido ood u quuri weydo oo allihii muncimkaha ee nicmada iska lahaa aada isku taagto oo tiraahda nicmada hebel muxuu u helay waan ka xumahay waan ka xumahay nicmada hebel inuu helo weliba aad tirahdo in laga qaadaa ficnaan laheyd taasaa xasad la yidhaahdaa haddii in laga qaado xataa aadan tamaninin ama adi lagu siiyo aada tamaninin oo tiraahdo in laga qaadaan jeclahay waxay dhahaan laba qaybood wey inaad nicmada in laga zuuliyo aad jeclaato adi lagugu soo wareejiyo iyo in aabad wareejinba ka hadline isaga inu waxwaayo waayo unba adi wax kuwa ah. inuu asaga wax waayo oo una wax helin taasaa adiga raadinaysaa ama adiga hel ama ahelini waa cudur xun oo marada oo jiro ah oo inta qofka maxsuudkee la xasdaayo unan gaarin wax dhiba ah una gaarin xaasidka xasdaaya dhibka u weyn u ku dhacaya xurqada xanuunka murugta iyo mxuua ah cadaabka nafsiga ee mar walba ku jira ee mar allaala markuu allaha nicmada bixiya uu nicmo qofka siiyaba uu isku naxaayo ee uu ka xumaanayo marka inuunan qowl iyo ficilba qofka la imaanin baa laga yaabaa iyo asaga un isgubayaba yaa og waxoog ma jirto isagun baa dhibaatooday isagun baa rafaaday am yaxsuduuna annaasa calaa ma aataahum allahu min fadlihi ilaahay nicmada iyo fadliga uu bixiyey in qof laga xasta ma banaana wasalu llaha min fadlihi ilaahay fadligiisa weydiista buu alla leeyahay fadliga ilahi waa waasac cariiri ma jiro intoo dhan dadko dhan hadday intay meel wada istaagaan banaana ay ilaahay wada baryaan allana uu nin walba su-aashiisa siiyo wax ilahay ka nusqaami ma laha subxaana wa tacaala awooddiisana way dhan tahay marka nicmadaa ilaahay ee waasaca nin walba inuu dhinaciis ka galo oo walaalka iyo qofka muslimka walaalkii uuna waxbaba uunan uqaadin sidaasaa fiican waxay dhahaan cudurkaa waa cudur jira oo dadka ku dhex jira oo virus ah xun laakiin qofka la-iimka ah yaa banaanka usoo bixinaya afkiisi buu kasoo xadi oo hadduu qofka janis ka helo uu dhibaato ku gaarsiin karo waa isticmaalaya ama dhaleeceen ama xumayn haddii markaasi kalena ficil baaba laga yaabaa inuu geysta o isxajin waayo inuu isxajin waayo ooda soo jabsado yaaba dhici kartaba wax dhexmarayna ma laha waa mujarad nicmada inuu helay laakiin qofka kariimka ah wixii ku dhacaa uu dareema oo nicmada qofkaas uu dareemo waa iscelinaya waxaana fiican inuu markaaba shaydaanka iska naaro ilahayna u baryo o dhan ilaahay u ziyaadi allahuma baarik lahu ilah u barakee waxyaalaha lagu baabiyo xasadku kamid yahay markaaba qofka wuxuu dareemayaa buruuda qabow iyo muxuuha deganaani xasilooni buu dareemi markuu walaalkii waxooga qalbi intuu u qabto uu yidhahdo ilaahi ha barakeeyo intaasaaba ku filan hada cilaaj waxaa weeyaan daawo weeyaan lilxasad lagu daaweeyo waa amraada waxay dhahaan culummadu awal macsiyatin cusiya allah ilaahay macsiye lagu caasiyey fi samaa tii ugu horreysay bay ahayd bayna man waman yaa bilaabay ibliis lacanahu llah waa kii quuri waayey aadam calayh salaam oo ilaahay khalaqahu biyadihi wa asjada lahu lmalaa'ika wa callama asmaaa kula shay intaasoo nicama markuu ilahay iskugu geeyey shaydaan waa booday halkaas ku dhacay wuxuu intaasoo nin maxal iskugu geeyey gacantii ilahay ku abuuray biduun maaratay malag loo wakaashay la-aan xaggan muxuu ahaa malaa'igtii oo dhan oo khalqiga ugu fadli badneedba usujuuday jibriil baa sujuudaya mikaail baa sujuudaya malaigtii oo welado dhan malaig wax u kala haray ma jirto fasajada almalaaika kulluhum ajmacuun dhammaan waa wada sujuudeen tiina waa qoori waaye isagana dadku waxa weeyaan sidaa weye cudurkaas ibliis basharkana waa ku jiraan basharka ku jiraan qof baa wanaag lagu sheegi jirkaa laisgashani ya maanta waxaa badan in qof wax laga sheegay lakin waxaa yar in qof la amaano waa yarta sooma ya qof qof amaanay maaragti amaan waxa weya la amaan hadii la badbaadi laha xuma haatay sooma marka cudurkaas waa cudur xun oo u baahan mucaalaja mucaalaja nafsiya insaanka waa inuu isaga ismucaalajeeyo cudurkaas say unbuu dilayaay oo eber ka dhiga xasanaadkiisii waana macsiyada iyo dembiga ugu horeeyay isaguna ardada ilaahay lagu caasiyo iyaduna ayay ka bilaabatay bayna e, e, ibnay aadam bayna e, ibnay aadam maxay ahaayeen qaabiil iyo haabiil ninkii qaabiil ahaa xasad baa galay ibliis baa leen waxaan oga horeeyey oo dhulka la soo degay oo waa isa soo degeyne marka gabadhii haabiil uu mudnaa ee xaqa ulahaa ayuu horta yuu ka xasday waa ko haka xasdee markii la yidhaha bihii uu dabco inuu kala bixiyo o yihahdo bal qurbaan ilaahay u dhawaada qurbaan ilaahay ugu dhawaado khalwo gala qofkii khalwadiisa la aqbalo oo qurbaankiisa ilaahay aqbalo qofkaasaa hawshan iska leh qofkii kalowna sabir markaa qaado markaa maxay sameeyeen xadkood fatuqubila min axadihimaa walam yutaqabal min alaakhar intaa hadda kuma kaaftoon asagi la laaqtulana kumala soo boode waa kii dhibaatadaa ogeed iyo mxuuha xumaantaad ogeed xasidniman bay ka bilaabatay xasadnimo qofka asaga marka waa warjeefay walaalkii buu iska dilay walaalkiis oo shaqiiq ah ayuu dilay oo waxaan macno lahayn oo qiimo lahayn oo laga baaqsan karo ayuu u dilay oo xasad iyo cudur baa ku dhacay marka labadaas maradoo hadday noqoto shaydaan iyo bini aadam labadaba ay u horeeyeen way xasadku marka cudur xun weeyaan walaa waana cudur yuhuudda lagu caayay wada kathiiru min ahli kitaabi low yarudunakum bacdi iimaanikum kufaara xasada xasada min cindi anfusi marka waxa weeyaan waa cudur xun wey walaa tadaabaruu dhabarkaa isku duwina oo haddaad isku carootaan soo noqda iscafiya issaamaxa ismaarta isusoo laabta dhabarkaa isku duwina waa kala laleexanina wakunuu noqda cibaad allahi yaa cibaad allah addoomihii ilaahayow ikhwaanan walaala noqda oo walaalnimadana wixii ilaalinaya ilaaliya walaalnimada ikhwaanan noqda marki lagu yihahdo macnada waxaa weeyaan waxa la yidhaahdo walaalnimadaasi waxa lagu ilaaliyaa jirtaa wixii baabi'in lahaana ka ilaaliya wixii kobcin lahaana ilaaliya wey oo dhowr walaa yaxilu limuslimin qof muslima ah oma banaana an yahjura akhaa walaki inuu ka hajiro fawqa halaati layaal saddex beri ka badan saddex badan wax basharka iyo dabeecadiisa iyo kulka haya yaa lagu cudur daaray iyadoon ficneen hadda saddexda beri ina ficneen laakiin intaas waxooga waxaa lagu siinayaa fursad kusoo noqoto oo naftaada aad ku damiso oo aad wax badan oo adilo iyo nusuus iyo akhradaada aad dib u muraajacayso saddex beri waa lagu ogolya saddex beri kaba ka bacdi laakiin wax wax mu aha gar ood leedahay ma jirto gar ma lihid saddex beri kadib saxiix weeye xadiidkan musanifka bukhaari saxiixu kusoo saaray muslim kasoo saaray xadiidka xadiid cadiima oo mujtamaca iyo muxuuha bini aadamka iyo adoomaha ilaahay sidii maarata laga rabay laga rabay ku boorinaya oo hadday sameeyaanna wuxdadii iyo xoogii baa imaanaya xoogi baa imaano walaa tanaazacu fatafshal watadhab rixukumti ayaa laga badbaadi qala xadathana cabdullahi ibnu salixin qala xadathani leyth qala xadathanii yunus ibnu yaziid weeyaan can ibni shihaab zuhri can caطa ibni yaziid alaythi uma ljundaciyi kasii ahaa ana aba ayuba saib saaxiba rasuuli illah saxaabigii nabiga abu ayub alansaari wasmahu khaalid ibnu zayd radia allahu canhu waardaah dufina fi qubrus meesha qubrus la yirahda hadda turkiga iyo yunaan iyo isku hayaan jaziiradaasuu ku xabaalan yahay radia allahu canhu ardaa isagoo mujaahida oo diinta faafinaya oo raba masaaxada iyo ruqcada islaamka inuu ballaariyo oo diintan ile waxaa lagu talagalay maa balaqa leyl wanahaar haweeniya maalin meeshuu gaaro diinteeda gaadhaa la rabaa ama bicizi casiiz aw bidulli daliil marka qof walba siu ku gaaro mid sandulle uu ku gaaro oo la jiro iyo mid xikmad iyo mxuu ahaa naseexo iyo wacdiya waano uu ku gaaro ah, marka abu ayub alansari allah ka raadi noqdee radia allahu canhu akhbarahu ana rasuula اllahi sala اllahu alيه wasalama qaal laa yaxilu liaxadin qof oo ma banaana waa ka xaaraan macnaha an yahjura akhaahu walaalki inuu ka haajiro fowqa halaati layaal saddex beri ka badan yaltaqiyaana ay kulmi oo fayasudu hada kan uu jeedsani wayasudu hada kana uu jeedsan yacridu hada wayacridu hada markii laisku soo baxo wajiga laisku dadbaya oo xumaanta qalbiga ku jirta fiiri laakin haddii labada qof isku fiican yihiin waa isku dhoola cadeynayaan waa isqaabilayaan waa isfiirinayaan ayagoo isfiirin bay isla hadli laakiin marka wax udhexeeya dhabankaa laisku duwi xataa haddii la wada hadlo hadal aan muxuu ahaa qalbi iyo niyad midna aan lahayn oo wejiga laisasiinayni waaye ma banaan arrintaas wakhayruhumaa labadaasi muqaaacada ku jira isgooyey khayruhumaa ka ugu khayr badan aladi waa midka yabda bisalaam midka salaamta bilaabay qofka salaamta bilaaba mar walba khayr ah khayr badan xataa markii nabad la yahay labada qofka salaamta bilaaba ka ajir badan midka radinayo oo meelaha culummadu ay sheegaan dhowr qodob bay sheegaan oo waajib iyo sunno ay sunnadu fadli badan tahay kana kamida qofka inuu asalaamu calaykum ta bilaabo waa sunno uu faafinayo iyo ajir iyo thawaab laakiin inuu radiyo faxayuu amar weeyaano waa inuu biaxsana minha waruduha inuu jawaabo oo radiyo waa waajib sunadaasaana fadli badan bilow ah bidaliili qowlihi sala allah alay wasalam khayruhuma aladi yabda-u bisalaam midka salaamta bilaabi baa labada qof khayr badan kii kalena muxuu ahaa hadduu ka qaado waa ka baxaya isaguna cudurkii haddii kale isagu ku hari saxiix wey xadiidka qala xadaana musa bn ismaaciil qala xadaana whayb bnu khalidin qala xadaana suhayl bn abi salix an abihi an abi hurayrata can inabiy sala allah alay wasalam qaala laa tabaqadu ha isku carhoonina oo iska ilaaliya wax carada keeni walaa tanaafasu ha tanaafusin ha tartamina tanaafus wakunuu noqda cibaadallah ya cibaad allah ikhwaana walaala noqda addoomihi ilahay walaala noqda wax inuu kala maqan ma lehe adduunkan qiimo aan lahayn ha ku kala dhimanina laa tanaafasu xadiidku saxiix weeyaan marka lafdigaas in mooyaan inta kalena muslima fi saxiixa kusoo saaray iyo musanifka bukhaariba laakiin lafdiga walaa tanaafasu waa adab lmufrad mufradaadkiisa marka tanaafuska la diidi muxuu yahay tanaafuska laba tanaafus baa jira feri qofka muslimka ah marka laga hadlayo adduunyada wuxuu fiirin qofka ka hooseeya laakiin markii aakhare iyo diin laga hadlayo qofka ka horeyo ka koreeya fiirin saas kala duwan markii adduunya laga hadlayo unduruu ilaa man huwa asfala minkum dadka kaa hooseeya fiiri indhaha taagin nicmada ilahay ku siiyey hagaran waayin barwaaqada ilahay ku siiyey markaasaad arki dadka kaa hooseeya fiiri ee aan waba waxaad ereysta aan haysanin markaasaad nicmada ilahay xasuusan ood alxamdulilah dhihi ka kaa hooseeyaad fiiri markay addunya tahay laakiin markay aakhare iyo tartankeeda tahay maxaa la yidhi wa dalika falyatanaafasi lmutanaafisuun tartan baa taa la rabaa tanaafuska aakharo iyo diin iyo horumarka aakharo taa waa las amray waa lagu tartami ee waxaa la diidan yahay walaa tanaafasu lileh waxa weye waa addunyada addunyada tanaafuska waxaa ka dhalanaya inuu nin walba ninka kale yirahdo aniga an ka hormaro an ka hormaro hal albaab baa laisku qabsan hal ceel baa laisku qabsan hal shay aniga aniga anaaniya bilaabanaysa marka tanaafuska addunyada waxaasuu keenaya waa laisku falisi waa laiscadaaweyn waa laisdhici been baalma iyo khiyaamaa meesha imaani qofkii baa la jiqilka lagu riixi wax alla waxay loo adeegsan karaa loo adeegsan ama maal ama xukun ama qabiil marka tanaafuska addunyada waxaasuu keenaya amraadaas o dhan iyo cuduradaas o dhanna dabada ku wataa taa way midda la diidan yahay oo lidalika beyca shiraha marki laga hadlaayo mxuu nabig alay salaam walaa yasum axadukum calaa sawmi akhihi walaa yabi calaa beyci akhihi wixii lagaaga horeeyey ku cadiidin baa lagu yiri ukaaday ah, nikaax iyo guurkii maxaali walaa yaqdim calaa khidbati akhihi gabadha uu ninkan doonay ee heshiiska dhacay ee la maqlay ha dhexgelin oo ha ha cariiriyin oo haku tanaafusin waxaa wey wax la diidan yahay maxaa yeelay waxay keeni cadaawad bay keeni iyo caro iyo tadaabur iyo mxuu aha walaalkaa oo dulmisa ka gardaraatay qala xadaana yaxya bnu sulayman qala xadaanii abi ibn wahbin qala akhbaranii camru can yaziid bin abi xabibin can sinan bn sacdin can anas bn maliki radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala la alay slam qaal maa twaadathnaani laba qof isma jeclaadaan fi llahi alla dartii caza wajal ilahay dartii iskuma jeclaadaan ow fi lislaami islaamka dartii iskuma jeclaadaan oo fa yufariqa uu kala geeyo baynahumaa dhexdooda awala dhanbin dembiga u horeeya yuxdithu uu soo darisiiyo axaduhaa midkood marka labada qof ee walaalaha isjecel ilahay dartii isku jeclaaday ee muslim isku jeclaaday rafiiqay hal dhacda oo dhexdooda marta iskuma gooyaan saa way macnaha hal dhacdo ah haddaa aragto laba qof oo islaamayn oo kala tagtay oo hebel iyo hebel wax saaxiiba ahayn maxaa ku dhac way isgooyeen waa dad aan marka horeba alla dartii isku saaxiibin oo islaam dartii ku saaxiibin maxaa yeelay mabaadidii weli waa baaqi islaamkii waa sidii tacaawunu cala albiri wataqwa waa sidii khayrka la isku waa sidii ma dhamaato hal dhacdo ku kala tagaas waa adduun wax ku saabsan iyo hunguri waayo taa weeye marka lamaa tawaada ithnaani laba isma jeclaadaan filah la darti jala waala wacaza aw fi lislaam iskuma jeclaadaan oo hadday run tahay <clears throat> waxaa lagu ogaan waa kan lagu ikhtishaafi fa yufariqa baynahumaa u dhexdooda kala geeyo awala dembin dambiga u horeeya oo yuxdithuhu uu soo darisiya axaduwa midkood hadduu mid xumaan sameeyo ka kale maaratay ma goynayo soo hebel maaha ilahay darti baan isku jeclaanay a ilahay darti baan isku jeclaanay bal waan u cagawaa un maaratay waan ukaadin buu leeyahay waa iskaga sabraayaa waa iska jiidaya dabeecadiisaas ku wadaya maxaa yeele khayrka kale iyo wanaagga kale ayuu markaa a ya ilaa bidambin a ilaa dambin maa kuxiga ilaa bidambin yuxdithu axaduhuma maya arrintaasi waa inaga fiican yahay sideedoo kale yaa qoraya jamhuur jamhuur alculamaa marka saxda halkaas saxda ilaa ilaadaasi waa sila ogtahay waxaa weeyaan eh, alfaada qur-aanka kariimka iyo axaadiista nabiga nimanka naxwooleyda edabtooday kamidta edabta naxwooleyday kamidta markay qur-aan iyo suno timaado edab bay way edabsadaan way ka edabsadaan waxaa weeyaan sila bay dhahayaan ziyaado way dhahayaan ziyaada waxay iska dhahayaan sila sidaasay dhahayaan mhm. markii mafcuul ay ka hadlayaanna ismu jalaalaha hadduu mansuub noqdo oo faacil uu nasbiyo maxay dhahayaan ficil uu nasbiyo mansuubun cala tacdiim bay dhahayaan mafcuul ma dhahayaan ilahay waa edabtooday kamid way fican yihin ayib xadiidku saxiix ligayrihi wey hal dembi macnaha saas laga hadlay hal dembi ah hal dembi a laguma kala tago hal dembi a lagu kala ilaa haddii la isticmaalo ama leeda la camal waxay noqonaysaa hal dembi ah in looga tagaayo taas sax maaha ayib marka qofkan u gogolbadi oo mar iyo laba iyo saddex iyo afar ba ku kala tegina haddii waxi una markaa ahayn wax diin keenay qala xadathana abu macmarin qala xadathana cabdlwarithin can yaziida qaala wuxuu yihi qaalat yaidka yaid ibn abi iya yaid wey yaid bin abi yaid ibn abi yaid yaid ibn abi yaid qaala qaalat muaadatu muaad qaalat mucaadatu mucaada waxay tihi ah, qaalat muaada mucaada binti cabdillaahi معاd بن عبداللh سمعت waxaan مqلay هiشhام بن cاmر الأنساري بن cم أنس بن مالكi أنس بن مالك in adeerkiis وkاana wxuuna ahaa هiشhام بن cاmrka kaana wxuu aha qad qutila abuhu abihiis oo camir camir الأنساري abuhu wxuu aha هiشhاmka abihiis qad qutila kii la dilay qutila abuhu waxaa la dilay yوma أxudin maalinta xod qutila waa la dhihi karaa shahiidka lakin maata la dhehaynin maata lama dhahayo lakin qutila waa la dhihi yowma xudi maalinta uxd ano samica rasuula lahi sal slam qaal laa yaxilu limuslimin qof muslima oma banaano an yusaarima inuu ka haajiro oo gooyo muslima qof muslima saarima yuhaajirada wey an yusaarima muslima inuu gooyo fowqa halaatin saddex beri ka badan fa inahumaa labadaasi hadday isgooyaan naakibaani bay noqon kuwa iishay oo leexday arin xaqi xaqay ka leexdeen xaqi bay naakibiin ka yihiin oo ka leexdeen maadaama intay yihiin calaa siraamihimaa goyntaa intay daa'imayn maadaama intay daa'imayaan ay ku jiraan calaa siraamihimaa goyntooda intay ku jiraan maakibaani can alxaqi waa laba qofoo xaqa ka leexday wa ina awalahumaa midkooda u horeeya awalahumaa midka u horeeya fay-an soo noqoshada yaa yakuunu wuxuu noqonayaa sabquhu degdegiisaasi bilfayi noqodka uu kusoo degdeday kafaaratan canhu dambi dhaaf xaggiisa looga dhaafay buu noqon wa ina awalahumaa ka ugu horeeya fiyan soo loqoshada yakuunu wuxuu noqonanayaa kafaaratan canhu dhaafid loo dhaafo sabquhu baa u dhaafaya muxuu ahaa degdegidda uu hormaray bilfayi noqodka uu kusoo hormaray ee yakunu sabquhu bilfayi kafaaratan canhu taasuu noqon wa in maataa hadday dhintaan calaa siraamihimaa goyntii ay isgooyeen bay ku dhinteen oo iyagoon iscafinin oo susoo noqonin bay geeriyoodeen way dhacdaa in badan bay dhacdaaye laba qof oo isa jiro mid dhimanayo kii dhinta kii kale cafi ma jirto lam yadkulaa aljana janna ma galaan jamiican abadda weligo janna ma galaan yani jamiican xaalihim baa loo jeedaa ah, jamiican kuma galaan abaddaa janno kuma kulmaayaan nin walbaba ka gees dib damba iskuma arkayaan dadka akhilada ah ee axibada ah ee mutaxaabiinta fi llaahi ah ee mutazaawiriinta fi llaahi ah kuwaas way kuwa aakharana yataqaabaluun cala surur ayagoo sariro saaran isqaabilaya isjecel wey laakiin labada adduunka ku kala tagtay ee salaan ku kala tagtay ku kala leexatay aakhara hadday janno galaana waa u kala leexanayaan yani isku meel isma arkayaan lam yadkhula aljana ma galaan jamiican xaalay yihiin abadan weligood wain sallama calayhi hadduu midkood salaamo oo assalaamu calaykum uu yidhaahdo faabaa uu diiday kii kalena an yaqbala inuu aqbalo tasliimahu salaamidiisii tasliimahu wa salaamahu salaamtiisii uu diido radda calayhi lmalaku malag baa ka radin ah, salaamtii uu salaamay iyo tasliimkii uu usoo celin lahaa waa diiday tasliimahu salaamiduu kan dhiibay iyo wa salaamahu salaamta isaga laga rabay inuu dhiibo intaba radda waa radiyey waa diiday radda calayhi lmalaku malag baa u jawaabi oo kan isaga ahee salaamtiisi meel cidlaa ku dhic mayso malaaig baaba ujawaabay waalaykum asalaam dhehayso wahada afdal waaxsan malaaigta ducadood la aqbali wa radda cala alaakhari ka kalena waxaa ka radinaya ashaydaanu shaydaan shaydaan baa ka radina suulka ulaabi suulka ulaabi ma taqaanaan yani yani hadda waxaa jirta suulka dadka qofka aad leedahay sax waa saxsan tahay waa saxsan tahay suulka loo laaba sooma suulka loo laaba marka shaydaan baa wuxuu le waa saxsan tahay manaha waa saas saasaan ka wadnaa suul laabida waxaa weeyaan manaha waa waa cibaara shaydaankaa ku farxi Ah, xadii saxiix wey shaydaanka nabiga alay salam kama fi saxiix muslim wuxuu sheegay inuu eh, badda uu dhiganayo kursigiisa iyo carshigiisa odana uu dirayo acwaantiisa dadka ciidankiisa hadduu diro hadhow ribood bay soo gudbinayaan qofba waxbuu sheegi midka midbaa waxbuu sheegi markaasu maada qaban maada qaban maada qaban kuwa wuxuu leeyahay isaga naagtiisi baan kala geeyey oo laba isjeclaad baan kala fogeeyey dhabarku ka taabanaya wuxuu leey anta ant adigaa saxa marka shaydaan wuxuu kaga farax badan yahay ma jirto laba qof oo eh isjeclaa oo isgoysay wuxuu kaga farax badan yahay ma jirto hataa nabiga alayh الsalaatu wasalaam waa ka yidhi ina shayطaana qad ya-isa an yacbudhu lmusaluuna fi jaziirati اlcarab walakin fi taxriishi baynahum in dadka musaliinta ee muwaxidiinta jaziirat alcarab islaamka ku faafay dib loo gaaloobo shaydaan waa ku guulaysan waaye lakin muxuu ku guulaystay taxriishi baynahum isku dir iyo isku cadaawad dhexdood inuu geliyo iyo cuqdad iyo xumaan taasuu ku guulaystay weeyaan oo labada qof ee muslimka wax weyn udhexeeya ma laha waxaad maqlaysaa isbayna salaamen intaasoo sano sidaasoo labayna wada hadlin qala الbخariyu raximah الlah xadaثna mحamed بن سلام qala xadaثna cabd عن هisham بن curوة عن abihi عن caiشha radي الlahu canha qaalat qaala rasuulu الlahi salى الlaه alيه waslm nabig wuxuu yihi inii la acrifu waan garanayaa kadabaki caradaada iyo wa ridaaki ridahaada markaad ii caraysan tahay iyo markaad raalli iga tahay caaishaay waan ku gala garan bu yihi ilmadan bay wada joogeen waa isyaqaana dabeecada uu fahmi rasuulka sala الlah alيه wasalam markaad caraysan tahay iyo markaad mabsuud ii tahay oo xaaladaada aad si fiican niyad fiican tahay waan ku kala garan buyi nabi sala alla alay slam qaalat caaisha waxay tiri qultu waxaan ihi wakayfa tacrifu seed ku garan dalika arrinkaasi yaa rasuul alla rasuul allah seed ku garan afkayga waxba kama soo bixine oo hadal xun kuma dhihine maxaad ku garan qalbigana haddi ilaahin baa garan qaala nabigu wuxuu yidhi inaka adiga idaa kunti markii aad tahay raadiyatan mid iga raadli ah qulti waxaad dhihaysaa balaa warabi muxamadin baad dhihi waxaasi waa jiraa warabi muxamed baan ku dhaartay magaceygaad ku halqabsan adoo rabbi ku dhaaranaya warabbi muxamedin muxamed rabbigii baan ku dhaartay waa sidaasaa weye waidaa kunti markaad saaqidatan ad tahay mid ii caraysanna qulta waxaad dhihi laa maya ma yeelayo masaa ma dhacayso warabbi ibraahiima ibraahim rabbigii baan ku dhaartay rabbi ibraahim huwa rabbi muxamed sala allahu alay wasalam waa isku mid rabbi ibraahim iyo rabbi muxamed waa un rab lwaaxid wey allah waaxidkaa wey laakiin mara maxamed baad magaciisa sheegaysaa markaad raalliga tahay mara ibraahim baad sheegay oo rabbi ibraahim baad dhihi saasaan kuu kala garanayo nabi sal allah aleh waali wasalam qaalad waxay tiri caaisha qultu waxaa ajal waa runtaa nabi allow nacam lastu mihise uhaajiru mid haajiraysa ilasmaka magacaada mooyiri oo qofka hadduu xoogo cadhoodo waxaa la diidaya salaamtii inuu haajiro qofki uu salaamo oo uu la hadlo taas lama ogolo laakiin magaciisoo kale hadduu magaciisa oo kale xooga ka yar maagto oo ama kunyadii uu isticmaali jiray abu fulan uu dhihi jiray ama magacii maaragtay siyaadada ee sheekh hebel iyo muxuuha ah macalin hebel iyo eh, xilalkii ayuu ka ka ka reebay magaciisa oo oogu yeeray taas ayadaa macnaha eh, way dhaantaa way dhaantaa oo hajrigii ma soo gelayso waxay leedahay lastu uhaajiru ila smaka magacaada unbaa nabi allow ka haajiraya mooyeene qalbigayga maxabadii iyo mawadadii iyo nubuwadii iyo risaaladii aan rumeeyey inaba iskama nusqaamin kama nusqaabin ee magacaadoo man carabka ka yar leexin bay tiri xadiidku saxiix wey marka taa laftirkeeda caaisha radia allahu canha say nabi maxamed sal ly slam magaciisa oga leexanaysaa maxaa ku dhacay nabiga alayhi salaam arrintaa ayadaa ay samaysay soo dhib kuma aha culimmadu waxay leeyihiin sababta keentay waa hiira hiiraduna sideeduba baacidka iyo waxa in keena waxaa weeye waxaa keena farad lmaxaba maxabada zaaidka gabadhba gabadhay ka maseer badan tahay ka nin jecesha ee ka ranjecesha maseerkan arkaysaan ee laga yaabo ninka inuu naagtiisa ku furo waa gabadh ninkii quurila oo jeclaatay oo keligeed inuu iska haysato un rabile ahayd marka jeceelkii baa arrintaa gaadhsiiyey kiirada marka maxabadii iyo jeceelkii in markaas lagu sii eedeeyo oo lagu naca ma aha ma aha gabadha marka waxaa weeyaan caaisha radia allahu canha ka gayriha min aniswa haweenka kaleeda mid tahay haweenka nabiga alayh salaam waa kiiroon jireen nabi maxamed sal ly slam bay wada jecel yihiin markaasaa dee xoogow hinaas ah ayaa dhici jiray caaishaba ha usii raato oo waxaa weeyaan radia allahu canha wa ardaha marka taas marka dhibaato ma laha waana wax maaratay ilahay ku abuuray ilahay uu ka abuuray subxaana wa tacaala baabu man hajara akhaahu sanatan qofkii sanad walaalkii ka hajir ka waran sanad buuna la hadlinba xadathana cabdullahi bnu yaziida qaala xadathana xaywa bnu shureixi qaala xadathana abu cuثman alwalid bin abilwalid almadani ana cimran bn abi anasin xadathahu can abi khirash sulami anahu samica rasuula اllahi salى اlah alay slam buu maqlo yaqulu liman hajara akhaahu ninkii walaalkii ka hajira sanatan fahuwa ka safki damihi dhiiggiisa oo la daadiyay bay lamid tahay isagoo dhiiggiisa daadiya bu la dembi yahay la dembi waa dembigi ee cuquubada iyo mxuu ahaa xuduudda iyo diyaadka iyo ma aha tashbiihan laa yudaabiq yani fi kuli wajhin wej kasta ma mudaabaqinayo ee xagga dembiga laga hadli walaalkaa dhiiggiisa loo daadiyso dembi weyn ma ahaa sanad inaad ka aamustood goystana waa sidoo kale xadiidku saxiix weeyaan axmed ibnu daawud xaakim inta waa soo saareen marka waa cuqubo aad u weyn warunti iyo muxuu ahaa dembi aad u weyn arrinta ayada ah in lagu mishabaho lagu mithaaliyo qof muslimahoo dishay sanad kaamila walaalka oo muslimahoo wax hadda qiimo ahoo lagu kala maqan yaha aan jirin inaad eh, aad saa kaga maqnaato saa kaga maqnaato wax fiican maaha in marka nafka qofka muslimti u xakameeyo oo shaydaanka iska naaro oo assalaamu calaykum uu bilaabaa la raba oo iska cafiyo iska saamaxo cizi un baa ku kordhi qofka haddii aad cafiso maaha inaad hoos udhegayso liidan tahay ma ahee ilahay cizi iyo sharaf iyo awo kor buu kuusii qaadaya qaala imaamu الbukhaariyu raximah اllah xadathana ibrahim bn abi maryam cafwan xadathana ibn abi maryam wahuwa sacid sacid bn abi maryam qala akhbarana yaxya bn ayub qala xadathana walid bn abi lwalid almadani ana cimran ibn abi anasin xadatha ana rajula min aslama nin reer aslama min asxaabi nabiyi saxaabada nabiga buu leh waa cimraan bin abi anas baa saa dhahaya waa taabici saxaabigii magaciisi buuna sheegin sheegin la-aanta saxaabiguna dhib ma keenayso gol hadiiba la yihi min asxaabi nabiyi khalaas waan ugu filan tahay waxaan raadinayna waa cadaalad iyo dabd iyo diin aan raadina diinti waa saxaabada nabiga alay slam taskiya caama haystaan xadatha wuu u waramay can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaala inuu yihi hijrat lmuslimi qofka muslimka oo laga haajiro sanatan kadamihi dhiigiisa oo la daadiyay bay lamid tahay wa fi lmajlisi buu leeyahay alwaliid bin abilwaliid almadani wuxuu leeyahay majliskaasi uu noogu waramayo ninkan layihahdo cimraan bin abi anas waxaa jooga moxamed ibn lmunkadir baa jooga iyo wa cabdullaahi bin abi cataab oo taabiciyiina faqaalaha waxay dhaheen qad samicnaa hada canhu annagana waan ka maqalay saxaabiga aad sheegtay waan ka maqalay saxiix wey xadiidka baab almuhtajiraan labada kala haajiraysa dembi inay arrintaa tahay oyna fiicnayn waa soo celceliye waana soo maray qala xadathana ismaaciil qala xadathana malik can ibni shihaab الzuhri can caطa bn yaziid اleythi can abi ayub alansari radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيه waslama qaal laa yaxilu limuslimin qof muslima oo ma banaana an yahjura akhaahu walaalkiisa muslimka inuu ka haajiro fawqa halaaثati ayaam saddex beri ka badan haddayba qaraabo yihiinna qadiicat rixim bayba sii noqon waa sii darantaha iyaduna yaltaqiyaana inay kulmaan ma banaana oo fa yucridu hada kan uu jeedsado wa yucridu hada kana uu jeedsado yasudu hada wa yasudu hada waa soo maray wa khayruhuma aladii yabda-u bisalaam midka salaamta bilaabi baana khayr badan oo hujraankii iyo muqaadacadii iyo go-doonkii kaa waa ka baxay asaga xadiid saxiixa weeyaan waana soo marray so mutafaq caleyha qala xadathana musadad bn musarhadi qala xadathana cabdwariث an yid yaziid bin abi yaziid can mucaadata binti cabdillahi anaha samicad waxay maqashay hishaam bn camir ansari radi allahu canhu hishaamku waa taabi yaqulu samictu rasuul allah rasuulka alayh salaam baan maqlay hishaam ibn caamir buu ku yiri saxaabi buu noqonay yaqulu samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam baan maqlay yaqulu laa yaxilu limuslimin qof muslima xalaal oo ma aha hishaam ibn caamirka hadalka wata ibn umayata ibn xasxaas alansaari saxaabi mhm. shihaab baa waaga magaciisa waa la dhihi jiray marka hore shihaab jaahiliyada nabigaa ka bedelay oo hishaam u bixiyey ah, ilaa zamn yazid bin ziyaad ayuu noolaa ayuu noolaa marka hishaam ibnu curwata radi allahu canhu yaquul samictu rasuula allahi nabiga alayh salaam baan maqlo yaquulu laa yaxilu limuslimin oo ma banaana an yusaariba muslima muslim inuu gooyo yusaariba yuhaajira yuqaatica inuu gooyo ma banaana fawqa thalaathin layaali saddex beri ka badan fa inahumaa labadaasi maa saaramaa intay isgooyaan fawqa thalaathin layaali saddex beri ka badan intay isgooyaan fainma fa inahumaa labadoodaas isgoysay saddex beri ka badan naakibaani weeyaan kuwa ka leexday can xaqi ka leexdeen maadaama calaa siraamihimaa goynta ay isgooyeen intay ku sugan yihiin wa ina awalahumaa labadaa midka ugu horeeya fayan soo noqosho yakunu ahaanaya kafaara yakunu wuxuu noqonayaa kafaaratan lahu dambi dhaaf bay u noqonaysaa sabquhu hormaridiisa iyo dhaqida uu soo dhaqay u hormaray bilfayi noqodka uu usoo hormaray wa inahumaa maataa hadday ku dhintaan calaa siraamihimaa goyntaa hadday ku dhintaan ayagoo isgooy cuqdadaysan ay dhintaan lam yadkulaa aljana ma gelayaan jamiican bayna ku gelayin ayagoo wada socda oo dhan ma wada gelayaan mid walba hadduu jannada galaanna ma kulmayaan oo mid baa kala hormari oo ama iskuma arkayaan baabu shaxna shaxnuhu waa cadaawadii un cadaawadii iyo niyadxumadii iyo bukdigii iyo caradii baa shaxna la dhahaan nacam qal xadana mxamed bn slami qal xadana cabd qal xadana mxamed bn camrin qal xadana abu slma an abi hurayra radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala la alay waslam wuxuu yihi laa tabagaduu ha isku caroonina walaa taxaasaduu hasdina wakunuu noqda cibaad allah ya cibaad allah ikhwaana walaala noqda addoomihi ilahayo saxiix waqad mara qala xadathana mxamedu qala xadathana cumar ibnu xafsin qala xadathana abi qaal xadathana axmed sulayman qala xadathana abu salix an abi hurayra radi allahu canhu can nabiy sala allahu aleyh wasalam qaal tajidu waxaad heli min shari nnaasi dadka ka ugu shar badan yowma alqiyama maalinta qiyama cind allah ilah agtiisa dal wajhayn laba wajiile aladi yati haaulaai biwajhin kuwa wajin ba ula tegi wahaaulaai kuwana biwajin ba ula tegaya cadaawad bay keenahdee qofkii hadda aad moodaysa saaxiib inuu kuleeyahay oo daartooda dad kale afka u dhuubaya oo dad kale maaragtay u ruufyaaninaya u warbaaxinaya cadaawadii bay keeni shaxnaa bay keeni marka saasuu musanifka u keenay kalsooni darray keenaysaa mawqif qofka inuun lahayn oo nin mawqif leh uuna ahayn ayana tusi saxiix wey xadiidku mm-hmm qala xadathana cabdullahi bn mxamedi qala xadathana cabdالrazaq bn hamaam qala akbarana macmar can hamaam can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala اllah alay waslam nabig wuxuu yihi iyaakum waxaad iska ilaalisaan wadana malaha malaha iska ilaaliya dadka inaad malo un wax u malayso adoon waxaad ku aragtay iyo waxaad ka maqashay dhagahaada midna ay jirin malo un korka un aad ka akrisanayso iska ilaaliya waxay dhahaan adhannu giiba baatina dhaniga iyo maluhu waa xan qarsoon wey qofkii umaad qalbigaada ka xaman istusi waxbaa isku kala madoobeyni malaha lama baahna asalka waa salaamada qofka muslim inuu yahay muwaxid yahay wanaagsan yahay rabbigii ku xidhan yahay saasaa asala inaad malayso oo tirado waaas waaa saas weyaan waxaasa ka hoos jiriy waxaasa tirahdo ma banaana fa ina dhanna maluhu akharu akhabu lxadiidi wax lagu sheekeeya waxa ugu been badan wey oo xadii xadiidu nafsi wey iyaduba dhanigu maluhu haddaad afka kaga bilowda tir waxaasaan u malaynaya ad tirahdana xadiiu akhabu lxadiid oo lagu sheekeeyay noqotay walaa tanaajashu ha isku beefalisina beefaliska waa la yaqaanaaye wa ziyaaratu silca liman laa yuriidu shiraaha qof aan rabin inuu wixii gata oo silcadii kordhiya oo intaasa ku daray intaas ku daray inuu gatona ma rabo walaalkii buu ku dhibaayaa un oo muctaada oo dantii ka gashay badeecadan inuu gatay oo laabtan iyo xoolahan qofkaa marka waxaa weeyaan isaguna walaalkii waa dhibay dhib buu ukeenay iidaha iyo muslimiinto la dhibana waa dembi weyn oo cadiima weeyaan walaa taxaasadu ha isxasdina oo nicmadaa alla addoomaha ilaahay uu siiyey waxba ha uqoonsanina waxba ka tari maysi samadaasay ka timid samadana wax isbaaro u dhigan kara ma laha nicmadaas samaday ka imaanaysaa alxamdu lilahi calaa dalika bifadlihi haddii wadooyinka soo maro jedadka soo mara aan lehed waxaa dhici karta qofka inu isku waday ilah hor istaago cirkaasi kasoo degaysa walaa taxaasadu nicmadaa ilahay cirka ka keenay ha isku xasdina walaa tabaaqadu ha isku caroonina waa ku dhihi jirin laa eh, akshaa calaykum lfaqra walakin akshaa calaykum an tubsada calaykum addunya fatanaafasuuha kama tanaafasuuha faturiikum kama ahlakatum inaan ina halaagsadansa ummadda tanaafuskaasa dadka halaagi dadka hadda becshirada iyo tijaarada ku jira tanaafus baa ka dhexeeya jinsi walba iyo shariixa iyo qeyb kastoo mujtamaca kamid a qeybta qeybtaas wa ishayaan way isku dhegan yihin dhakhaatiirta u ima haddaa rabto adibadu waa isqaniinsan yihiin kuwa meel furan ka kale waa kasoo horjeedaa bee mushtarka suuqaqa iyo isla fadhiya sidoo kale tukaanleyda iyo kuwa badeecada ku jira tanaafuska waa ka dhexeeya madaxda iyo xilalka kuwa hayo tanaafus baa ka dhexeeya oo qof asag asaga ahayn in la yidhaahdo ju maba rabo oo horumar lagu sheego ma rabo tanaafus baa ka dhexeeya wakada dalabatu alculamaa ayaguna tanaafus baa ka dhexeeya soo saama ya aduuna sidoo kale wey asar cudurka kamayna badbaadin kamayna badbaadin in markaa xoogo uu jirjiro waxna waaba soo baxaa waaba muuqdaa wixii kalena hadii ibliis shaqadiisu wataa nacuudu billaahi minhu ayib marka tanaafuskaas ayaa dhici oo hadda ninka qoladaasi isku wa isku waxa haysta dadka kale waxba uma qabaan dadka kale waxba uma qabaan laakiin markay soo gasho mawduucooda waxba waxbaa u dhexeeya waa isqaniinsan yihiin walaa tadaabaruu dhabarkaas ku duwina wakunuu noqda cibaad allahi ikhwaana walaala noqda xadiis saxiixa weeyaan naam ibnu cabaas wuxuu ku tilmaamay dadka culimada markuu ka hadlaayey orgi orgi buu ku tilmaamay ari ku dhex jira oo hadduu orgi kale ugu soo dhex gala arigii muxuu sameyni dhawaaqiisa xagga laga maqli iyo wax ka baxay waka awrtuna waa sidoo kale hade riti qooqan geeliisa waa ilaashanaya riti kale hadduu ark maantona wax cuni maayo riti kale amuu kusoo dhawaada carada ishuu taagi meel kaleu fiirinaya waxbuu difaacaya sidaa wey wankaa ugu yar ugu xun waa sidaas oo kale waa hardinaya inta tibartiisa marka sidaasoo dooraya oo kasii yarilen asagoo ka nasal allah asalam waa lasku saliday waa maqan yahay marka culammadu sidaasuu ku tilmaamay ibn cabaas radi allahu canhuma xinqooqa iyo mxuu aha wax samaynta iyo wax hoostaa waa laska waxeynayaa marka in la ismucaalajeeyo oo cudurkaa la iska daaweeyo rabbi loo laabto subxaana wa tacaala ayaa la rabaa mar walba waa kusoo weerarayaa laakiin weerarkaas difaac ka horgee waa sida waswasada oo dhan ba ayo waswasa shaydanku waa kusoo gelay waxbuu kuu sheegay waxbuu kuu tuuri awooddaada ka baxsan ma baha laakiin mar walba qofku waa inuu isdhowro qaala xadathana ismaaciil waxaad arkaysa dad aan waxba udhexaynin wax manhaja iyo mabaadi'a iyo caqiida saliima ah iyo waxa isku hayaan midna aan jirna maanta iska laadlaada oo mid walba midka kala fiirsanaya midka kala fiirsanaya sax maaha marka arrintaa iyada wawey howlo badan iyo khayr badan iyo wanaag badan baa dadka udhexeeya una baahan in laisla wada kabo oo lasbaalo garab laisku noqdo xadathana ismaaciil qaal xadathani marin can suhayl can abi can abi hurayra ana rasuula lahi sal slam qaal tuftaxu abwaabu ljana jannada albaabaheeda waa la furay yowma alithnaini maalinta isniinta wa yowma alkhamiis maalinta khamiista laba maalmood cajiiba wey albaabaha jannada furan labada maalmood walidalika nabigu wuu soomi jiray sala allahu aleh wasalam si camalkiisa maalinta loo koryeelo fa yukfaru waa loo dhaafi likulli cabdin addoon kasta laa yushriku billahi alla aan u yeelin shay waxba waa loo dhaafi markuu toobad keeno dembigiisa o dhan waa loo dhaafaya toobaddi waa laga aqbali wey macnaha ilaa rajulu nin mooyeene kaanat baynahu isaga iyo wa bayna akhiihi walaalkii shaxnaa cadaawad ay udhexaysay iyo cudad fa yuqaalu waxaa laleeyahay labada wax udhexayso malaa'igtii rafcin laheed qofka asaga toobadiisii iyo istifaar istakfirullahda uu maalinta dirayay malaa'igta kor yeeli laheed ba waxaa lagu dhihi andiruu usuga suga haadayna labadan isku dhegan xataa yastalixaa ilaa ka heshiiyaan firi yani ninkaas nasiib darada firi camalkii saalixa ee la qaaday ilaahay loo kor yeelay labadii waxay isku haysteen waa laga reebay dadka laga reebay ah, waa laga reebay waxaan macno lahayn oo qiimo lahayn oo laga gudbi karo oo naftiisa xataa uu ka qancin karo ayaana maaratay reebtay oo camalkiisi reebtay marka dhibaato aad u weyn weeyaan arrintu arrin sahlan ma aha haddii saxiixa wey muslimna waa soo saaray fi saxiixihi u saaray ayib iska cafi cafiiskaasa fiican xadathana bishru qaal xadathana cabdullaahi qaala akbarana yunis can zuhri qaala akbarana abu idriisin anahu samica aba darda buu maqlay radia allahu canhu yaqul abu darda leh alaa uxadiukum inii sheega bima huwa khayru lakum inaga khayr ba min asadaqati wasiyaam sadaqada iyo soonka sunada salaaxu daati lbayn baa iniga fiican dadka dhexdooda wixii dhex maray oo muqaadaca iyo cadaawada oo la heshiisiiyo alaa wa ina albikda cadhada iyo isgoynta shaxnada iyo isgoynta iyo carada hiya alxaaliqa weeyaan yani cadhada waxaa ka ratimi labada qof inay isnacaan deena ay xumaan iska sheeg sheegaan hiya alxaaliqa weeyaan midii xiiraysay diintay xiiri iyo qofka camalkiisa saalixaa bay baabi'inaysaa saxiixulisnaad wey xadiidka isagoo marfuucana waa jiraayo ila nabiy sala allahu alay wasalam loo kor yeelay isagoo marfuuca waa jira hadda kan waa muxuu ahaa mawquufa calaa abi darda mawquuf abi darda isagoo marfuucan waa saxiix oo jira ayib waan soo maray waan soo maray qala xadathani sacيid بن سlayman qal xadathana abu shihaabi can kaثيir can abi zarta can yazيid بn اasm can ibni cabaasin radi allahu canhuma can الnabiy salى الlahu alيه wasalam qaala nabig wuxuu yihi thalaathu man lam yakunna fiihi saddex qofkii aynan ahayn dhexdiisa laga helin ufira lahu waa loo dhaafa maa siwa waxay ka soo haray liman yashaa ninkuu doonu dhaaf ilahay mashiid ilahay ma ku jiraayo rajo qaba in loo dhaafo man maata qofkii dhinta laa yushriku billahi shay-a asagoon mushrik ahayn shirki ka badbaaday walam yakun saaxiran saaxira aan ahayn falfallow saaxira aan ahayn sixirka nooc kastaa loo adeegsadaay kuwa wax kitaab ay ku magacaabeen xeelada fiiri kitaab bayba ku magacaabayaan qaarkood oo dalaasiim iyo shacwada iyo waxaan jirin oo banaaneen iyo wax laisku dardaraayo iyo wax kala farfaraaaqyale iyo qur-aanka ilaahay oo la dabagedini iyo isagoo nijaas lagu qori waxaasoo dhan waxaa weeyaan sixirkii bay soo gelaysaa weliba waa gaalnimo wey walam yaxqid walam yakun saaxira saaxir yatabicu saxra saxra raacayo ma aha saas ku dhintay walam yaxqid isagoon xaaqidayn calaa akii walaalkii qofkii dhintaa qofkaasi dembi dhaaf buu rajo ka qabaa qufira lahu maa siwaahu liman shaaa buu soo geli xadiidkuusa daciif weeyaan baabun wuxuu ku saabsan yahay ina asalaama salaamtu aad qofkii walaalkaa assalaamu calaykum tiraahdo yunzii waxay kaaga gudaysaa oy kaa saari min asarmi goynti muqaadacadii laa taqaadacu walaa yahju bacd tiibu kaayay kaa bixinaysaa yunzi way kaaga filan tahay min asarmi min khuruuji sarmi in laga baxo musaaramadii iyo muqaadacadii isgoynti xadathana ismaaciil bin abi uweys qaal xadathana mxamed bin hilaal bin abi hilaal mawla ibnu kacb almadxaji can abihi anahu samica abaa hureyratu maqlay radia allahu canhu qaala isagoo yihi samictu nabiya nabigaan maqlay sala allahu aleyh wasalam yaquulu leh laa yaxilu ma banaana lirajul an yahjura inuu haajiro mumina qof muumina fawqa halaaata ayaami saddex beri ka badan faidaa mara halaathatu ayaam saddex beri hadday soo marto falyalqah hala kulmo falyusalim caleyhi ha salaamo fain radda calayhi salaam hadduu ka radiyo faqad ishtarakaa way wadaageen fi ljri ajirkii way ku wadaageen wain lam yarudda calayhi hadduunan ka radinin oo calaykum salaam una dhihinna faqad baria almusalimu almusalimu kii wax salaamay baa beri noqdo ka baxay min alhijrati hijradi waa ka baxay hijradi waa ka baxay kii kale ku laabatay ayib xadiiskuusa ah, daciif weeyaan baabun atafriqatu bayna alaxdaath atafriqa kala geyn buu ku saabsan yahay la kala geeyo bayna alaxdaathi ee bayna sikaara sini axdaath alasnaan ma maqasha axdathu alasnaan marka in la kala geeyo bayn alaxdaathi bayna sikaara sin dadka dhalinyarada ah ee aan odayaal lahayn sabirka iyo xilmiga iyo dulqaadka iyo ismaqalka iyo qaraabanimada iyo jiiraannimada ilaalinteeda aan dulqaad ulahayn haddaynan ahayn haba kala guuraanba a walaalo dhalinyaro oon isku dulqaadanayn haddii meel wada degan yihiin isku dhacoodaa badan mar walba waa lisxasdi xifaaltankooda iyo xumaantoodaa badan haddayse kala fogaadaan ayagoo isku helaysan bay isa soo ziyaaran jumcada iyo maalmaha ciid iyo soo booqanayaan waa isa soo booqan atafriqa bayn axdaad waa saas xadathana mklد بن maliki qal xadathana cabdالرحman بن mqra qal xadathana الfضل بن mubashiri an salim بn cabdالlahi can abihi kana cmar wuxuu yaqulu ki yihahda libanih wuxuu ku dhihi jiray caruurtiisa idaa asbaxtum markaad waabariisataan fatabadaduu kala fogaada kala fogaada oo nin walba dhinaca ka qaraabto nin walba dhinaca ka qaraabto walaa tajtamicuu fi daari waaxid hal gurina haskugu imaanina oo waa isku dhici fa ini akhaafu waxaan ka baqaya calaykum korkiina an taqaadacu inaa isgoysaan aw mase yakuuna u ahaado baynakum sharun shar u ahaadee oo walaalihii baa migta isku hayo isdagaalaya daciibulisnaad wey xadiidka laakiin cumar radia allahu canhu wa ardaa ayaa wuxuu amri jiray abu muusa alashcari farrimihii u daray waxaa kamid aheyd dadka xaggaada jooda waxaad amartaa buu yidhi oo qaraabada min dhawil arxaam an yatazaawaruu walaa yatajaawaruu an yatazaawaruu walaa yatajaawaruu inaysa ziyaartaan oona ayna jiraamin waxaa la ogayaa mujaraba wey dadka haddii kale fog yihin waa isku jeclaanayaan waa issoo booqanaya waxba isku hayo niyad wanaagsan laakiin hadday eh, si walba ay maaratay ehel u yihiin isku dhegan yihin isku dhow yihiin mar walba waa lasku dhacaya waa lasku dhici marka kala fogaada eh, ziyaaraduna markaa waxay keentaa maxabay keentaa gaar ahaan markii intii lakala fogaado maalmo lakala maqnaado zuur guban aw giban tasdad xuba nacam baabun wuxuu ku saabsanay man ashaara calaa akhiihi ninkii walaalkii la taliya wax u ishaara wain lam yastashirhu yuuna kaka ishaaro dalbinbe ah, man ashaara calaa akhiihi walaalkii ninkii u ishaara oo la taliya oo wax u sheega wanaagiisa u ishaara walow wain lam yastashirhu yuunaba istishaaro iyo latalin ba una ka dalbine adoo yani talaba lagu weydiin haddaa rabto walaalka wax ka khaldan yihiin waxaad oria saa saasaa fiican meesha meesha saa yeel saa ka leexa waad dhihi kartaa waa naseexadii uu nabigu yihi addiinu naseexa qaala xadathana camr bnu khaalidin qala xadathana bakru an ibn mudr weyan bakr ibn mudr can ibni cajlan ana eh, wahb ibnu kaysan abara wahb ibnu kaysan ahbarahu wa kaana wahbun adraka cabd bn cumar cabd bn cumar wuu soo gaaray marka hadduu wax ka wariyo itisaal weyaan oo xeedhsanaya sanadku ana bna cumara radi allahu canhuma cabdullahi bn cumar ra-aa wuxuu arkay raaciya nin raacaya xoolo la jira iyo waqanaman arig uu la jiray oo fi makaanin qabiix meel xun oo fool xun xoolaha la joogo nin xoolala joogo wuxuu arkay meel aan wanaagsaneyn xoolaha ku raacayo oo xoolihiisa meel xun ay ka muuqdaan wa ra-aa wuxuu arkay makaanan meel amhala minu ka fiican amhala iyo afdal wa axsan meel ka fiican oo daaqi iyo doog iyo qiimaba ku dhaama ayuu arkay oo soo arkay faqaala lahu wuxuu ku yihi wayxaka yaa raaci waryaa ninkaa xoolaha la jirow xawilhaa bedel meeshan ariga aad ku raacaysa inta ka bedesho meel heblaha fiicanoo xoogow dhaantee gee buu yihi fa inii samictu rasuula allahi sala allahu alay wasalam baan maqlo yaquulu leh kullu raacin raaci kasta mas-uulun waa la weydiin can raciyati waa la weydiin soo maarta cumuumka u saxaabada usuululfiqiga cilmiga la yiraahdo mudawan ma aheen xilligii saxaabada oo fani kayaal leh oo mxuu aha qawaacid lehoo kutub laga alifay oo la isticmaalo ma ahayn laakin sariiqi buu ahaa sariiq yani shay sajayi oo dabeecado ilahay ku abuuray oy garanayaan maxaa caama maxaa khaasa maxaa mudlaqa maxaa muqayada maxaa naasir maxaa mansuuqa mubayin mujmalki mufasarki w qawaacida ulahaa usuulka o dhan way wadaa way dabaqi jireen way dabaqi jireen marka kullu inay cumuum faa'ideynayso firi haddii yani qofka waxaa laga yaaba inuu usoo daliishado kullu raacin mas-uul can raciyati inuu usoo darisanin madaxa iyo dadku madaxda u ahaa bese inuu usoo dariishado ahlu jirkina waa loo soo dariishaday smarted ahlu jirkii iyo xoolo jirkii waa loo soo dariishaday maxaa yeelay raaci yaa ka bixin kara kulligeena maxay faa'idaysaa cumuum cumuumka ugu waaweyn bay kamid tahay waliba um eh, mxua adawaat adawaat lcumuum yay um u tahay kullu ra kullu raacin raaci kasta mas-uulun waa la weydiin doonaa can raciyati ee xoolaha wadada la fadhida ee meesha cidlada la fadhida la kala guuray ka daawe dad waxaa jira xoolaha meelaha cidlo aad macno lahayn iskaga raacay yani xoolahaasi xuquuqdoodii waa baabilu kaga dhacay meelahan eh, geela sooma arken qaarkood meelahay ku hayaan oo meela magaalada kasii fogeen oo waxba laga dhamaystay eh, laga yaaba inuu magaaladaasu calaaqa iskala leeyahay oo ama qaad iyo wax ku qabaayo caraabadiisu rabaa inay u dhawaato ama caanahaasu kagagadgadano marka caanaha inuu kagatana hada wax diiday male laakiin xoolaha iyo xuquuqdooda iyo waajibaadka ilaahay qofka saaray xoolaha u intifacsana inuu ilaaliyo waa waajib weyaan waajib weeye xadiidku waa isnaadkiisa waa xasan maxamed bn cajlaan oo saduqa ku jira allahu aclam bilahi towfiq sala allah waslama ala nabiyina maxamed